الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay asbaab اlxadaث sababaha keena qofku inuu weyse u baahdo oo haddii uu weyse qabay weysadii ay ka jabto waxaynu horey usoo tilmaanay tahaaradu waa laba tahaaratu khabathin wa tahaaratu xadathin in xadath laga tahaaro qaadanayo iyo in najaaso la yska taahirinayo waxaynu soo niri oo kaleeta tahaaratu xadathku labay u qaybsantaayo xadath asqar iyo xadath akbar bay u qaybsantaa bimacnaa mid yar iyo mid weyn oo looga jeedo wax qabays waajibiya iyo wax weyse waajibiya weysadu way ka yartahay haddaba qabayskii asbaabulxadadka halkan laga hadlayo waa xadadkii asqarka ahaa erey kala loo isticmaalay oo kutubtu qaar qoraana nawaaqidu lwuduu'i waysada waxyaabaha buriya weeye halkan waxa looga jeedo amaa qabayska waxaa waajibiyo muujibaat lqusli ama asbaab alxadathi alakbara iyadoo gadaal bay ka iman doontaa insha allahu tacaala wahiya asbaabta weysada waxyaabaha jebiya marka lasoo uruuriyo arbacatun afar weeye afar baa weysada jebisa axaduhaa midka ugu horeeya alkhaariju wixii ka soo baxa weeye min qubulin aw duburin labada farji kii ka soo baxa weeye qubulkuna meesha kaadida la yidhaahdaa ay soo marto duburkuna meesha saxaradu ay soo martaa la yidhaahdaa saa darteed alqubulu kan horay ku yaalla ee wax ka soo baxaan iyo waduburu midda gadaal ku taalla ee wax ka soo baxaan labadan meelood ama labadan duleel ee kaadidiiyo saxaradu ay soo maraan baa midna dhinaca hore soo jirtaa midna dhinaca dambe jirtaa saa darteed duburin daba marka la yidhaahdo daba waa wixii dambeeya soo ma xagga dambe intaa kadib intaa dabadeed wax dambaa la yidhaahdaa waa magaca sharfeed weeye magac aada u foolxun in lagu dhawaaqaa la diidan yahay carabiguna wuu leeyahay soomaaliguna wuu leeyahay magacyo kale magacyo kaloon inta ahayn oo afku ka xishoodo carabiguna waa leeyahay soomaaliguna waa leeyahay isku soo dumin qubulin marka waxaan dhihi karnaa xubinta kaadida ama taranka ow duburin gadaal ama dabada ama halka ay ka soo baxdo saxaradu soo marto inagoon wacyihii xuma adeegsan saasaa fiican waxay intii dhegtaadu waxun maqli lahayd wax yar edabsan inay maqashaa fiican marar badanna waan ka soo hadalnay aw huqbatin ama duleel kala ka soo baxa taxta surati xudunta ka hooseeya macan sidaadi lmakhraji iyaduu meeshay wax ka soo bixi jireen ay xiran tahay almuctaadi ee caadida ahayd iyadoo meeshii saxarada intay xiranto ama kaadidu ay xiranto meel kale la duleeliyo ama ay duleeshanto xudunta ka hooseysa caynan wax muuqdaa ka soo baxay aw riixan ama dabayl iyo neef baa ka soo baxday muctaadan waxay caadi tahay inay yimaadaan oo saxariya kaaliya lamidaa timid aw naadiran waxaynan caadiba ahayn oon laba arkinoon ba ka soo baxay ka duudatin dixiri iyo waxasaatin dhagax weyn intan wuxuu ka hadlayaa waxa koobaad ee waysada jebiya maa kharaja min asabiilayni weeye marka koobaad waxaa laalay wixii labada jid ee saxarada iyo kaadidu soo maraan ka soo baxa ama wax caynoo la taaban karaa ha noqdo ama hawe iyo dabayl ha noqdo hawada iyo dabayshuna ide inay neeftu jabisaan ogna <clears throat> cayntuna saxaradii iyo kaadidii iyo madyigii iyo asal u ah haddaba wax kastoo ka soo baxa ama caynan wax muuqdoo la taaban kara ilin ama ili qabata ha yeesho <clears throat> ow riixan ama dabayl ha noqdo dabayl ilima qabato muctaadan ha noqdo wixii caadiga ay ahayd inuu yimaado saxaradu waa caadi kaadidu waa caadi dhiigga xaydku waa caadi iyo nifaaska waxaa kaloo caadiga <clears throat> madyigaa caadi ah <clears throat> madyigaa caadi ah wadyigaa caadi ah waxyaabahaasoo dhan waa caadi aw naadiran ha noqdo waxaan caadi ahayn oon lagu aqoonin labadaa jid inuu ka yimaado maxaa ka mid ah kaduudatin dixiri baa soo maray waana dhici kartaa dixiri inuu soo maro hadduu calooshaada dixiri wax lamida ku dhasho saxaradaada dixiri waa kaa iman karaa hadday kaadi haysta dhagax iyo waxadkaaday kuu fadhiistana kaadida dhagax waa soo raaci karaa ama waa soo bixi karaa sidiisaba <clears throat> marba iriddaa hadduu wax ka soo baxo waysadii waa jabtay waysadii way jabtay ama waysadu inay jabayso waxna nas baa loo hayaa waxna waa looga qiyaastay <clears throat> waxaa naska loo hayaa kow kaadida wey laba saxarada wey aw jaa axadu minkum min alghaayiti saxara u ka yimaado waxaa kaloo loo hayaayoo labadaa dariiq ka yimaada inuu waysada jabinayo alriixu neefti waxaa kaloo afraadoo daliil loo hayaa almadyu madyiga waa ixdalaalada baashan la yidhahda ee jiidanta oo qofku markuu dareen shahwo qaado timaada ragg iyo dumarkuna waa leeyihiin labaduba saa darteed carabtu waxay ku mahmaahi jirtay kullu faxlin yumdii wa kullu unhaa taqdi alqadyu walmadyu isku mid weeye nin kastaoo rag ahna oo raganimo ku dambaysana madyi waa ka timaadaa qof kastoo dumar ahna iyada lafteedu way ka timaadaa walidaalika maawardi raximah llahu tacala imada shaaficiyada filwaxaawi wuxuu leeyahay wahuwa wahiya fi nisaai aqlabu xagga haweenka inay u badan tahay buu leh wax kastoo haddaba labada xubnood intaa waa nas wixii kalena waa qiyaasan calayha marba hadduu labadaa soo maray wixii oo dhan soo ururiyo muctaad iyo naadir cayn iyo waxaan cayn lahayn labadaa meelood haddiiba wax ka yimaado waysadaa waa jebiyaa waxaa kaloo waysada jebinaya hadday labadii meelood xirmaan ama midkood meeshii kaadidu soo maraysay baa xirantay ama meeshii saxaradaa xirantay ama labadiiba waa xirmeen inta xudunta ka hoosaysa baa meelay wixii ka soo baxaan bay ku samaysteen ama waa loo sameeyey kaadihaystii iyo waxbaa xirantay bayb iyo waxbaa laga geliyey meelahan qofka hooseoo saxarada iyo kaadida lagaga qaadaa maxay noqon markay ka soo baxaan iyagaa booskii asalka ahaa bedelay bay qaadanayaan oo maxaa lagu saleeyey qaacidatu lbedeli walmubdeli minhu baa lagu saleeyey haddii sharciga axkaamtiisu saxaro iyo kaadi ay siisay xukun meel ay ka soo baxaanna ay u siisay hadday meeshii bedeshaan ay meel kale ka soo baxaan xukunkii wuu raaci oo wuu la saaxiibi halka laba shardi baad halkaa ka garatay taxta surati buu ku yidhi xudunta wax ka koreeya haddii uu noqdo madhabku waxaa weeye xataa joogta haddii bible loogaga keeno wayse ma jebiyo <clears throat> sababka labaadna waxaad garatay maca nsidaadi lmakraji lmuctaadi meeshii waa inay xiran tahay baa lagu yidhi hadday saxaradii kaadidii meeshoodii caadi u socoto oo duleelka ah meelahan intuu ka dilaaca wax ka yimaado kan kale waxba ma jebiyo weyse waayo meeshoodii waa furane dariiqoodii baa banaan haddaba laba xaaladood weyse ma jebiso haddayba meeshii caadiga ahayd furan tahay meel kale wixii ka yimid ma jebiyo haddii meeshii ayna xiran tahay caadi asalka ahayd laakiin xudunta wax ka saraysa uu yahay meesha wax ka imanayaanna waysada ma jebiso ciladu waxa weeye hadday furan tahay bedel baa la qaadanayay asalkii oo jooga farac axkaam lama siin karo masalada qaacidada ah fuqahadu inta asalkii joogo farac saamayn ma laha axkaam badan baa ku dhisan tani waa ka kow waxaa ku dhisan oo kale baab lqada markaad tagtaan shahaadat lali wa shahaadat lfarci baa jira nin waa markhaatigii asalka ahaa ninna waa markhaati markhaatigii bimacnaa qofkii markhaatiga ahaa markhaatigiisii ma wareejin karaa ha ma wareejin karaa see wareejin qofkani qadiyad buu markhaati ka ahaa xanuun iyo geeri baa qabatay inuu yidhaahdo waxaan dardaarmaya waxaan markhaati ka ahaa arrintaa maalinkaa saa u dhacday sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa inay u dhacday ama wuu safrayaaba ama goob dad joogaan buu ka markhaati kacay ashahaada cala shahaada la yihahdaa hadhow dadkii way markhaati furi karaan laakiin maxay dhihi waxaan markhaati ka ahay in hebel igu yidhi anaa goobjoog ahaayo saa iyo saa iyo saa iyo saasay u dhacaan shahaada cala shahaada marka shahaada asal iyo shahaada faraca wey tan faraca goormaa la aqbali markii asalkii la waayo kii asalkaaba hadduu taagan yahay anuu hebel ii sheegay war bax baa laleeyahay waad war badan tahaye bax baa laleeyahay meesha ka bax isagii baaba taagan marka asalkii intuu joogo farac meesha waxma yaal makhrijkii asalka ahaabaa furan farac meesha waxma yaalla axkaam lagu salayn maayo <clears throat> waa insidaad almakhraj waxaa loo shartiyey taxta surati maxay fuqahadeena shaaficiyadu ku saleeyeen oy caloosha inta xudunta ka hoosaysa iyo inta ka koraysa ay u kala qaadeen wujuuh bay sheegeen laakiin labaan ka soo qaadi waa iska tacliilaad fiqiya wey tacliilaad fiqiya hadiidinoo naxwadaba faacilka maxaa loo godayo mafcuul maxaa loo nasbiyeyba iyadoo lagu maamaahay awhaa min cilali naxwi baad aqbashaan cilada qaala qaala maxay ku timid iyo qowl suu ku yimid qawala see uga timid iyo tacliilaadkaa waad aqbashaane markay tan timaadaad hadda muran keenaysaan tacliilaadkii labaynu soo qaadi marka kow waxay yidhaahdeen labadan meelood ee saxaradii kaalidu ka yimaadaan waa fii qismi alcawray ku jiraan xudunta waxa ka koreeyana dadka dhan cawra uma aha maxalkay ka soo baxayeen fii xuduudi alcawrati waa inay ku ekaataa waa kow laba waxay yidhaahdeen caloosha waxa saxarada iyo kaadida yimaada asalkoodu waa wax calooshu ay kala miirtay wey oo qaybta ubuucda hoose dabacsan ama mataanada la yidhaahdo ama ubuucda loo yaqaano wax u degay baa ka yimaada xudunta kor haddii loo dhaafana wixii la cunay iyo meeshuu ku dhacay ee kusii kala miirayo waa la dhaafay bay dhahan kor baa loo dhaafay aagana wax walba jiiraankiisa ba axkaamuljiiraan wax ku qaatoo jaarnimaday wax ku kala qaataan halkaasay la mareen asbaabtaasaan ugu kaliftay dheheen marka asbaabtaasoo kale intii la yihahda la tago wax daliiloo cadoo nasa ah lama hayo wey laakiin tacliilaad fiqiya wey ninkii diidana daliiluu ku diida ma lahane tacliilaad kalunbuu isagana keenaya inta badan ila almaniya manida maahane labadaa dariiq wax soo maroon wayse jebin mani baa jirta oo qofku hadday shahwadu ka timaado fa manigu yuujibu lgusla qabays buu waajibiyaa walaa yanqudu lwuduu'a waysada ma jebiyo manidu qabayskii ka weynaa way waajibisaa laakiin waysada ma jabiso ayib su baa laga yaabaa inay isweydiisaan haddiiba ninkii qabays laga rabo waysadan salaad ma ku tukan karaa maya fi lmadhabi musxaf ma ku taaban karaa maya qur-aan ma ku aqrin karaa maya <clears throat> maa faaidatuha waysada way joogtaa maxaa laga faa'iidi nacam waxbaa laga faa'iidi laba labadaba waa laga faa'iidi mid waa laga faa'iidiyo waxay dhaheen waxay kaa kaafin waxaa sunna inoo iman doonta markaad qabays waajiba qabaysanayso inaad wayse ka horraysiiso tii way kaa kaafin tu kuwo kaleoo ka muhiimsanna way kaa kaafin waxaynu soo marnay waysada sunnada qofka junubka ah hadduu raba inuu seexdo ama inuu wax cuno cabba rabo inuu weysaystaa sunnaa tiina maqaamkeeday kuu geli bay yidhaahdeen eed halkan bilaash laysagama dhihi wayse waxba taraynin way jirtaa maxaa laga dhihi siday dadka bacdu alaba almubtadiiin fi lfiqhi yidhaahdeen maaha masaladu fawaaid bay leedahay saa darteed ninkii junubay ay mani ka timid waysaduna ayna ka jabin hadduu raba inuu seexdo waa wayse qabaa hadduu raba inuu wax cuno cabo waa wayse qabaa hadduu markaa reerkiisa u baahdo fainahu anshatu lilcawdigii uma baahno isaga waa wayse qabaa hadduu damca inuu qabaysto waysadii waa u jirtaa hada madhab masladu ma saxiixa mise maha inoo dambayso laakiin ujeedadu walaa yanqudu lwuduua wayse manfacadaas leh wey waxaa isweydiin leh shaaficiyadu waxay dhaheen laba qof iyo rag hadiyo dumar hadday istaabtaan waysadii way jabtay haddii la seexdana soo socotaa waysadii ninka janaabo ka timid ee waysada qaba say ku dhici kartaa wa suuratu daalika arrintaas sawiraadeeda iyo sawir haddaan ka bixina say ku dhici karto an yanaama waa inuu seexdo mumakinan isagoo salka si fiican ugu dhigay maqcadahu salkiisa oo fa yaxtalima uu hurdadii ku ixtilaamoo ku junuba way dhici kartaa aw yandura ama uu eega bishahwatin shahwo uu wax u fiiriyo oo fa yunzila marka ay biyihii ka yimaadaan ama hurdo ama soo jeed labadaba way ku dhici kartaa qofki isagoo soo jeeda haweenna aan taaban hadday shahwadii ka timaado ama naxdin iyo cabsi baa ka keentay ama shahwo iyo nadraa ka keentay ninkaasi dee naaqid kaloo uu ku dhacay male meni un baa timid haddii isagoo hurdana suura lasoo reebi doonaayo filmadhabi aan weysada jebin hurdada hadduu salka si fiican dhulka ugu hayo sidaa intuu ku lulmooda uu isku junuubo isna waxba hurdadiisuna wayse ma jabiso isna naaqid wayse jabiyoo kale kuma dhicine waxa meesha yaalla waa uun biyihii shahwadaa ka yimid haddaba isagoo naaqid kala gelin inay biyuhu iska iman karaan halka yana waa suuragal waa lagu tusay haddaba marka hore la yaabanaysay ku dhici kartaa wa suuratu daalika waxaa weeye an yanaama inuu seexdo mumakkanan maqcadahu salkiisa isagoo si fiican u saara u makaniyey dhulka oo fayaxtalima hurdadii uu ku ixtiraamo ku shahwo shahwadii kaga timaado oo riyoodo aw yandura bishahwatin ama shahwo uu eego oo fa yunzila markaa uu biyo keeno wa ilaa falow jaamaca haddiise kale uu haween u tago aw naama mudajican dhinac dhinac uu u seexdo fa anzala ay biyo ka yimaadaan intaqada waysadii waa burtay billamsi taabashadii bay ku burtay intaan biyaba la gaarin wa binawmi hurdadii bay ku burtayba intaan ixtiraam la gaarin hadduu seexdayna ixtiraamkaba intaan la gaarin bay horay usii burtay hadduu haween taabtayna dee taabashadiibaba kusii burtay intaan biyaba la gaarin xaaladaha maaha xaaladaha weyse qabaa laga hadlayo intaa suurada inay waadix tahan malaynaya melida maxaa lagu soo reebay shaaficiyadu waxay yidhaahdeen melida waxaan u soo reebnay horta waa shay daahira oo kuwa kala lamid maaha axkaamtii madyigii iyo wadyigii iyo saxaradii iyo kaadidii waa faaraqat i fi ahaarati ahaariya najaasay ku kala tageen mar haday ahaariya najaase ku kala tageen waa masalo masalada labaad inay qabays waajibin daliil baan u haynaa laakiin inay wayse waajibinaysa daliil uma hayno walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wixii jiray sidiisii inuu ahaada wey saas darteed beridu wayse ma jabisaan leenahay su baa la keenay marka farqiga hore aan ku noqona la yidhi waxaad tidhi fi najaasati waahaarati bay ku kala tageen waxaa jira wax labada jeedka dariiq ka soo baxa oo jebiya oon waxna nijaasaynin ka riixi neefta soo baxday waxna ma nijaasayso waysadana way jebisaa ka jawaaba <clears throat> jawaabtii waa isku khilaafeen horta neeftu ma najaasaa mise ma aha la ysu qabsaday neefta riixdu ma najaasaa mise ma qaarna waa najaase yidhaahdeen qaarna maaha yidhaahdeen waxaa laga yaba inaad tirahdaan maa faa'iidatu lkhilaafi in la isku qabsado neeftu ma najaas baa ma wax raadoo masalooo cilmi oo camala ka dhalan waxaan leenahay nacam haa way ka dhalan idaa qulnaa binajaasatihaa saddex mas'alaa kuu taalla haddii maraduu qoyan naafi ku dhacdo urna ku hadho maradii ma najaas baa mise waa aahir soo ma dhici karto masalada soo ma karto waa dhici kartaa haddaad biyo dhex fadhido qollatayn ka yar oy dhaafi ka timaada qofkii biyihii ma nijaasoobeen mise waa daahir haddii neef la uruuriyo oo weel lagu xiro oo aad jaab gashato ama garab saarto salaadaadii ma asaxaysaa mise xaamilu najaasatin baa taba ma asaxaysa neef weel ma lagu guri karaa ha bacdan la afuufaya soomaal anagee neefta hawada lagu xirayo hadday maalin un timaadda neeftii in hawa meel lagu xiro hadhow ma najaasaad wadataa oo nin xaamilu najaasa ma asaxda salaadiisu mise waxaana wadataa waa aahir hadihi min amarati khilaafi neefta ma najaas ba mise waa aahir masaalkaasa gasha alaa kulli xaal inta waaan maslada waxaan u ishaaray oo keliya inaydaan u qaadanin fuqahadeenna iyagoo masaa'il ka doodaya haddaad aragtaan inay meel balaasho maalaa yacnia wakti ku dhuminayaan ha u qaadanina ereyga ay qorayaan bay erey walba inuu macno keeno bay shardiyaan inay masaa'il ay waktigooda ku dhumiyaan laa macnaa laha ah ma dhacdo badana waa naadir hadday dhacdo calaa kulli xaal athaani sababka labaadee waysada jabiya zawaalu caqlihi caqligiisi inuu zuulo wey qofka caqligiisii hadduu zuulo oo haddii garashada ka baxo isna weysadiisu way jabtaa wuxuu ku zuuli karaa binawmin hurdo wuxuu ku zuuli karaa bijunuunin waalli wuxuu ku zuuli karaa biiqmaain miir dabool iyo koomu galay qofkii waa waashay waallidaasi ama ha noqoto jin baa ku dhacay ama waalli kaloo maskaxdii isku dhex yaacday ama isagaaba iswaaloo qaad khamri buu cabeeyey xashiishad markuu qayila si fiican u mirqaama fi lmadhabi weysadiisi way jabtay baala wuduuhu weysadii waa badmaadan kale weys calaa kulli xaal caqligii hadduu zuulo qofku maamkiisii tago ama soo jeed ha ku tago ama hurdo ha ku tago ama fal uu isagu la yimid ha ku tago ama wax awoodiisa ka baxsan ha ku tago marba caqligiisu hadduu zuulo waysadiisii way jabtay oo maxaa u daliilah hurdadaa daliil leh inta kalena bijaamic caqligii uu tegay baa looga qiyaastay wejhul lqiyaasku muxuu yahay nabigaa wejka caddeeyey bay dhaheen sala allahu alayh alih wasalam oo nabigu wuxuu yidhi hurdada markuu ka hadlayay alcaynu wikaau sahi ishu waa daba xarigeed faidaa idaa naamat ilcaynaani istalaqa alwikaaw hadday indhuhu seexdaani xariggii furan waxa yimidna war uma haysid seexo ma marka weysayso qof miyir beelay oo koomo galay iyo qof majnuunahoo waalan wax ka soo baxay maba ogaan karay dheheen waayo caqligan joogitaankiisaa wixii lagu kala miisaamaa kan waxaa ma kala miisaami karaba marka nasan aw qiyaasan iyagana isku raacay ila nawma hurdada maahane qaacidan xaaluu fadhiya uu seexday mumakinan si fiican u makaniyo ugu qabtay maqcadahu dabadiisa iyo salkiisa min alardi dhulka si fiican ugu qabtay oy dabadaadu si fiican dhulka u hayso aynan wax soo bixi karin sawaaun waxaa isku mid a qofkaa fadhiyaan ka hadlayno iyo axkaamta hurdada arraakibu ninka gaadiid saaran iyo wlmustanidu ninka wax ku tiirsan kursiga wax dooni ha noqdee walow lishayin waxba hakut wax ku tiirsanaadaba hadduu doono shaygaasoo low uziila haddii la zuuliyo laga hoos qaado laga bixiyo la saqata uu dhici lahaa iyo wagayrihimaa labadaa waxaan haynba qof kasta qaabkuu dooni ha u fadhiyo meeshuu dooni ha fadhiyo keligii ha fadhiya waxa ku tiirsanaado dhul ha fadhiya gaadiid ha saaraadee intuu fadhiya salka iyo dabada si fiican dhulka uga buuxsado ugu fadhiya qofkaas waysadiisu ma buraysa salaad hadduu ku jiro maxaa mas'aladan la soo reebay lagu saleeyey waxay dhaheen axaadiis baan inaan jamcina u baahanay nabigu mar wuxuu yidhi qofkii seexdee dhinac u seexdaay ha weysaysto marna wuxuu yihi xadiidkii safar ibni casaal masa cala alkhufeyn markuu ka hadlayey nabigu wuxuuna amray inaan masaxno khifaafka yaga alaaata ayaamin wa anlaa nanzica inaanan siibin min bawlin aw haa'iin min bawlin wa haa'iin wa nawmin kaadi iyo saxari iyo hurdo nawaaqidii kale la raaciyey sowma aragtay hurdayna naaqid lwudu tahay ciladana nabigu waa cadeeya caynulkaa u sahiy intaa hurday jeen bay tihayd marna nabiga waxaa la hayaa alayh isalaatu wasalaam saxaabada oo intay say u sugayeen fadhigii masjidka intay ku lulmoodeen xataa takfiqa ru'uusuhum ilaahay madaxa saa u yar foorarsadeenoo ay degalka laadlaadiyeen kadibna waa la tukadoo lama weysaysan waxay dhaheen saw uma eka nin degalku laadlaadiyey la yidhi salaadna masaajid fadhiya waa nin si fiican u fadhiya ka suba bay u egtaa yidhahdeen warkaa nin si fiican u fadhiya daqama muuqaalkii bay axaadiidtaa leedahay marka axaadiidta riwaayaadka kala duwan ee masaajidkaa lagu seexday iyo leh baan kasoo reebayn waxaan ku fasiraynaa xataa takfiqa ru'uusahum taa madaxu foorarsado degalka laadlaadiyaan waa nin si fiican dabada hadalka ugu hay aan qaadaynaa jamcan bayna alaxaadiidi ciladuna hurdada ninkii dhinac u seexdana aada buu isu halmaamaa ninkaan dhinac u seexaninna aada isuma halmaamo hurdadaana aada isu halmaamin haddaba weysada kaama jebiso walidaalika ambiyada hurdadoodu wayse ma jabisay dhaheen limaada nabigaaba sheegay sal slam wuxuu yidhi ambiyada haddaan nahay tanaamu acyununaa walaa tanaamu quluubuna qalbiga yagu ma seexda indhahan ka seexanaa marka qalbigoodu waa xaadir wuu jooga iyaga hurdadoodu wayse ma jebisay dheheen calaa kulli xaal taasaan ku jamcinaynaa saa weeye madhabku falow naama hadduu seexdo mumakinan isagoo dabada si fiican salka dhulka u dhigay fazaalat ay leexatoy ka kacdo alyataahu labadiisa baryoodii qabla intibaahihi intuunan toosin inta qada waysadii waa buraysaa lianna labadii dhinac hadday baridii dhinac uga kacdaay way fududahay inuu wax soo baxaadoon ogaanin way fududahay inuu wax soo baxo adiga oo aan ogaanin aw bacdahu ama waxay kor uga kaceen bacda intibaahihi markuu soo toosay kadib aw macahu maca alintibaahi bay soo kaceen aw shaka wuu shakiyey aw saqaطat yadu gacantiisaa ku dhacday cala alardi dhulka wahuwa naaimun isagoo hurda mumakinun maqcadahu salkiisana dhulka si fiican ugu haya aw nacasa waa lulmooday ee masexan wahuwa gayru mumakinin isagoon salka mid fiican ugu haynin huwa yasmacu shaqarka waa maqlayaa walaa yafhamu masa garanaya waxaa la leeyahay oo dheelalawga iyo hurdada baa dhaafinaysa aw shaka wuu shakeeyey hal naama ma seexday aw nacasa mase u lulmooday aw hal naama mumakinan salka dhulka ma ku haya markuu seexanayay aw hayra mumakinin falaa yanqudu weysadiisi jai maysa wey masaailkan oo dhan isku soo celceliyo salkan dhib fiican ilkan aad ugu haysa lagu yidhi dhowr masale hadday dhacdo alyaqiinu laa yazuulu bishaki wey waxaa la hubay inaad wayse qabtay wayse qabkaagii waxaad kaga bixi kartaa inaad ku dhacdo wax la hubo inuu wayse buriyey haddii shaki iyo waxaa la hubi yimaado waysadaadi weli waad qabtaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana walyaqiinu laa yazuulu bishak suwar badan bay yeelan kartaa hurdadu haddii aan ii hurda wayse jabisa hal mas'ala ku baraarug buu ku leeyahay markaas waysadu m iyada lafteedaa hurdada waysada jabisa hurdadu mise inay jabisaan la maleeyaa iyada lafteeda naaqid lilwuduu maaha hurdada lafteeda wayse ma jabiso waayo hadda iyada lafteedu jabin lahayd suwarkeeda kala duwan iyo ka yar iyo ka badan isku mid bay noqon lahayd ee waxay sababtu tahay alcaynu wikaau sahi baa tilmaamayo qofka hadduu hurdo wuu ishalmaamaa haddaba ishalmaanka weeye sababta meesha loo weysaysanayo waxaa masaalkani ay ka mid dhigaan culammadu ku daraan waxyaabaha naska lafdigii tacliilka ah fuqahadu ay ka tageene macnahay ka istimbaaeen ay cilada ka dhigeen haayada ama maqsadka iyo xikmadda ahaa waxaa la leeyahay hurdadu bidaatiha naaqid maaha qaraain baana jira sabab looga tegaya ee waa madinatu linawaaqid lwuduui iyadaa loo maleeyaa waxay u badan tahay inay gudaheeda wax wayse jebiyaan ay dhacaan fa uqiimat maqaamaha halkeedii ba la indi wasfigeeda marka la helo ayib haddaad lulmootood hadalka maqlaysa waxna aadan fahmaynin waad ogaan kartaa inuu wax kaa soo baxay hadduuse haddii kale wasfigii waysada jebinaya maadan gaarin waad shakiday miyaad seexatay mise lulmuunbahayd waxaagu asalkii yaqiin waad wayse qabtay hurdo ma seexatay waysadii kaa jebisa mise mayaad shakiday alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana dheh waad weysaysatay waad wayse qabtay waad hubtaa waad seexatay laakiin maqaamkii waysada jebinayaad u seexatay mise mumakin maqcadatahu baad ahayd shaki baa yimid inaad sidii jebinaysay hurdadaadu u seexatay shaki baa ka jira alyaqiinu laa yazuulu bishakie weli waad wayse qabtaa waa laba suuro suurada saddexaad waxaa weeye salka si fiican baad u fadhiday gacantaadii baa dhulka ku dhacday shaki waxaa yimid war gacantu markay dhulka ku dhacday amaad dhinac u yar janjeersato labadii dhinaca dhulkaaad ku haysay dhinaca igoo yar kacday lama saahubo yaqiinu laa yazuulu bishaki waa weyse qabtaa wey waxaa kale waad hubtaa inaad dhinac uku noqotay laakiin ma markaad toosaysay bay ahayd mise kadib bay ahayd baad ka shakiday alyaqiinu laa yazuulu bishaki waad weyse qabtaa falaa yanqudu wuduahu keliya haddaad hubsato intaadan toosin ka hor bay ahayd yaqiin baad haysaa inaad wixii ku dhacdayo waysaada way jabaysaa intaa weeye waxa uu kuu sheegay suwarkan oo dhan falaa yanqudu ku yidhi waa alyaqiinu laa yazuulu bishaki qaacida ahayd wey athaaliu xadadka sababka saddexaad iltiqaau shayin laba wax inay istaabtaan wain qallahaba yaraatee min bashratay rajulin wamra'atin nin iyo haween jirkoodu inuu istaabto ajnabiyeyni oo kale ajnabi ah walow bigayri shahwatin shahwa la-aan iyo waqasdin ukas la-aanba ha noqote xata lisaan walashal wazaaid intay dooni ha noqotee wuxuu ku leeyahay rag iyo dumar jirkooda hadduu istaabto iyadana weysadii way jebisaa bisharin waaxidin buu hadda halkan sheegay labada qof ajnabi inay kala yihiin wey waa laba qof oo guurkoodii isu bannaan yahay ama hadda ama asbaabta mancinaysa hadday zuusho hadda waxaan uga jeednaa waa laba qof oo madax bannaan maxramna aan isu ahayn asbaabta mancinaysa hadday zuushona waxaan uga jeednaa haweentii la qabay ee ajnabiga ka ahayd hadda ma guursan karti inta la qabo laakiin ninkaa hadday si uun u kala xarig furtaan waa guusan kartaa soo maa xaaskaaga walaasheed habaryarteed iyo eeddadeed intaad iyada qabta ma guursan kartid laakiin iyada haddaad kala xarig furataan sababkii maanicahaa waa zuulay ama si kale haddaan dhinaca kale ka soo galla waxaad leedahay laba qof oo kasta oo rag iyo dumar ah oo weligood guurkoodu uu xaraan kale yahay baa maxram la yidhaahdaa ilaa xaalatan waaxida laba qofoo mar uun guurkoodii isu banaanaan karaa ajnabi la yidhaahdaa labadii qofeen weligoodba guur isu banaanaan karin ma maxram ba nacam ilaa fi xaalatayni mid innaga inama khusayso hadda midna waa khusaysaa mid inama khusayso waa mas'alatu ummahaati lmu'miniin ummahaat lmu'miniin ummahaad hooye noqdaan nabiga gadaashii ma la guursan karay lama guursan karin ma maxram bay ahaayeen maya inama khusayso marka innaga haddao de lamaba noolin haddana intii lasoo nooleeyo sidii odayaasheenii beder ka soo bixi maayaan iyagoo qoorta ka dhaawacan xaalad labaad wayna khusaysaa waa mutalaacinaynka labada licaanka abadan bay u kala xaaraan noqon maxramna isumaaha maxramiyana ma jirto abadanna way u kala xaaraantinimoobi marka suurada la leeyahay waa labada aan weligood guurkooda isu banaanaanaynin labadan mas'ala laga soo reebaa maca anuu guurkaa weligii uusan banaanayn haddana maxram maaha waa mimaa yustana saa darteed labadaa qof jirkoodu hadduu istaabto hal qayd buu yidhi ajnabiyeeni qayd labaad iyo qayd saddexaad baa filmadhabi ah qaydka labaadi waa inay haweentu buluuq waa inuu jiraa waa inay qaangaarta istinaa'aadka dambaadna ka arki doontaan qaydka labaadna buluuq marka uu jire uu ka hadlo waa inay madinatu shahwana taallaa oo labaa rag iyo dumar oo ajnabi kala ah oo xad shahwo gaaray istaabashadooda asal waxaa u ah inay ama shahwo keentay ama ay ka dhalato waa la isku imtixaanay labada jinsi labada jinsi waa la ysu abuurayo istirkooda istaamashadiisu waa uu dab iyo baasiin wax ku dhaweeyo hadduuna marka hore wax jirinna magnad baa kaca big waxbaa yidhaahda saa darteed baa loo kala ilaalinaya maxaa u daliila ah? waxay dhaheen ilaahay baa wuxuu yidhi aw laamastumu nisaaa haween haddii aad taabataan ma kala qaadin lishahwatin iyo ligayri shahwatin ma kala qaadin maxaarimta waxaan uga soo reebnay iyo midda sabiga ahee yar waxaan uga reebnay yidhaahdeen asalku shahwe maaha halkaa waxaad ka garatay inay ictibaaru shahwa meesha ku jirtaad ka garatay sagiiradii waa la soo reebay baaliqaday ku hartay maxaarimtiina waa la soo reebay asalku madinatu shahwa maaha yidhahdeen oo qofka iyo hooyadii iyo walaashiiyo asalku isma damcaan in firadu ay gadoontaho fasaadaba maahane fasaadka firadee naadirkaana laa xukma lahu aqlabkaad raacaya aayadda aw laamastum nisaa aada istaabataan doodoodu halka ay ka doodaan way dheer tahay amaa axaadiidta in la istaabtay tilmaamaysaa bay yidhahdeen shaaficiyadu sida xadiidka caaisha nabiga lugtiisa ay taabatay kow isagoo sujuudsan iyo isagoo tukanayuu lugteeda iska qaban jiray iyo qabala bacda nisaa'ihi uma sallaa walam yatawada kuwaasoo dhan jawaab baan uhaynaa bay dhaheen shaaficiyadu idinku ama naga yeela ama naga diida jawaabtuna waa laba amaa qabala bacda nisaa'ihi horta isaga waaba daciifiya iska daa bay yihahdeen kuwa way wada daciifiyeen kuwan kalena waxay dhaheen ixtimaal inay maro saarayd baa dhici karta wlixtimaalu yubطil listidlaala ixtimaal hadduu yimaado yubطil listidlaala oo imaamu shaafici baaba qaacidadii iska lahaa qadaaya alaxwaali idaa taطaraqa ilayha alixtimaalu kasaahaa hawba اlijmaali wasaqaa biha alistidlaalu xaalad dhacda weeye ee nas caama maaha waxan xikaayo dhacday baa la soo guuriyey inay mara u dhexaysa iyo in kalena riwaayadu ma caddaynin jamcan bayna nusuusi idinku masigan haddaad jimaac ugu xambaarteen mal maanic annagu jamcan bayna nusuusi tan inaan maro ugu xambaarno halkaasay fuqahada shaaficiyada la mareen wejkoodu waa sidaas muran iyo dood badanna waa ku jirtaa walow bigayri shahwatin wa qasdin mar hadday madinadii dhacday taabashadii asalka shahwo aan ictibaarinno laakiin shahwo ma u taabatay dhihi maynaan dhe haddaga sida maalikiyada ku dhihi mayno taabashadu ma jebisa sida xanafiyadana ku dhihi mayno xataa lisaan carabka haddii la taabto ama carabka wax lagu taabto isku mid weyn xubinkaad wax ku taabatay carabka hadduu yahay ama waxaa la taabtay carabka uu yahay oo carabka maxaa laga dooray jirkii kale oo la taabanin waa dhici kartaa qofkii daqlaa laga goynaya dhakhtar iyo wax lamida daweynaya carabkuu taabto gacanta saaray intaqada wudu labadaba waysadii waa jabaysa waa dhici kartaa in la taabto walashali xubin qalalan xubin gacan qallashay oo ingegtay ama lu ingegto xubin ingegay baa la taabtay ama lagu taabtay intaqada alwuduu waa masigii waa saxaya masxi wazaayidi xubin zaa'ida faruhu waa shan hadday lix leedahay haweentii ama ninku lix farood leeyahay taa zaa'idka an la taabto ma waxaad dhahaysaan shantii ka mid maaha maya masu mra'atin iyo masbishrat rajul amra'atin baa ku rumoobi wantaqada alwuduu waadixaan umalaynaya ilaa sinan ilig maahane iyo wadufran cidi iyo washacran tin iyo cudwan oo maqtuucan la gooye timuhu ma jabiyaan waysada ilkuhuna waa laf oo ma jabiyaan cididuna lafahay xisaaban tahayoo ma jabiso xubin la gooyeyna gacan la soo gooyey oo dhulkaa taalloo la qaaday wayse ma jabaysa iyadana xubin go-ay oo la soo qaaday oo rag iyo dumar kala rag baa qaaday ama dumar baa qaaday kii ragga iyadana waysama jebisa maxaa sababa waxay dhaheen saddexdan asidnu wاdufru wاshacru cumuuma axkaam gaaray leeyihiin axkaam gaara bay leeyihiin maxay tahay axkaamtu soomaalana nag xayawaanku isaga oo nool xubintii laga gooyo waa bakti loma dhowaan karo laakiin dhogortii iyo timihiiyo haddii laga gurtaay dhib aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ilahay baa waa ku manaystayba neefku hadduu baktiyo oo dhogorta la gurta cinda kaiiri min ahli lcilmi dhogortu nijaas maaha soomaana jijirkii kaliya dhogortii isma qaadanayaan lafaha soo ma aha naf nololeed ma gashee nafta kobac ee geedaha gasho kalea sida timaha gashe iyo cidyahaba maxaa u daliila haddii xoolaha baktigaa lafahooda waa la isticmaali karaa saxaabaduna way isticmaali jireen oo saxaabadu wadamadii ay qabsadeen shanlayowga caajka ah caajka waa foolmaroodiga ka samaysan jeebkay gashan jireen wayna ku tukan jireen wayna ku shallaysan jireen saa darteed shariicada in badan fuqahadu timaha iyo cidiyaha iyo ilkaha iyo lafaha xukun gaara ah la siiyaa waa min hada albaab iyaga iska dheh cudwa maqtuucanna maxalu shahwaba maahaba adug gacan go-an maalintii shahwo ka qabatuu qaadqaadi gacan qofkii ku taalla waxoogay dareen ha geliso laakiin gacan go-ana meesha taalla yaa wax dan kale wax ka dib yidhahdeen qof qofkaasi waaba qof naadir oo waxay dhaheen si u aafaysane in aafaysane naadir ilxugun ma laha intana dhameeya wayanqudu waxaa jebinaya marka halimun qof waayeelah wa meyitun qof dhintay laa maxramun ma jebiyo waiflun ilmo laa yushtahaa fi lcaadati isagoo kale badanaa shahwe aan laga qaban wuxuu ku leeyahay qofka la taabtay iyo istaabashadu hadday duq waayeeloo cad ah ay arrintu taabato weysadii way jabi lanna asalka wuu jabin jiray walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana da'na shahwada ma zuuliso qofkii damacu waxaa la yidhi wax kastoo cinti tuurta cid bay u macaantae la fiicanta in damci baa jirta culamada muslimiinta ee zamanka lahaa rag dhintay allahu naxariisto akhyaartooda ahaa baa afrikaanku cawruu leeyahay inuu asturo waajib ku tahay laga dhaadhicin waaye ma kuwan meesha banaanka hordaye madooga ma nin baa damac iyo shaho ka geli buu leeyay nag waa laga dhaadhicin waaye baa la yihahdaa markaasa waa i sheekh likulli saaqadatin laaqida taa adigu aadan waxba ka daydeen nin bay dahab u tahay nin bay daham u tahay marka masaladu saasoo kaleeta wey wa mayitinna asal ma aha laakiin meydka waa la helay damac ilaa fuqahadu axkaam badan bay ku saleeyeen ninkii meyd kufsada xaddu zina ma ku waajibi xataa ilaahay ka hadleen midaa in la kufsado so wax suuragala maha ha laa maxramun maxramkii haweenka ku ah haddii aad taabato wayse kaama jabiso wa laa maxramin wa iflin ilmo caruura ilmo yaraa gabara laa yushtahaa fi lcaadati ay miluhaa iyadoo kale caada ahaan aan wax laga damcin damac naageed aynan ka gelin falow shaka hadduu shakiyo hal lamasa mra'atan ma nin buu taabtay am rajulan ma naag buu taabtay am rajulan misanin aw shacran matimuu taabtay aw bashratan ama jir aw ajnabiyatan naag ajnabiya miyuu taabtay aw maxraman buu taabtay lam yanqud waysadiisu ma burto lianna alyaqiina laa yazuulu bishakin rag iyo dumar wuxuu abaad kala garan weyday waadna wayse qabtay inaad wayse qabtay waa la hubaa naaqid inuud ku dhacdayna lama hubo asalkaod wayse qabtaa wey ma jirkiibaad taabatay qof dumara way ahayd waad hubtaa laakiin matin bay ahayd mise jir bay ahayd tin ma buriso jirkana waa buriyaa inaad ku dhacday weyse waad hubtaa naaqid inaad ku dhacdaad shakiday alyaqiinu laa yazuulu bishaki dheh haween waa taabatay jirkeedana wuu ahaa laakiin haweenku way badnaayeene ma maxramkii bay ahayd isku dhex jireene isla ajnabi bay ahayd waad kala garan weyde see ku dhici kartaa gaari baad fuulaysan bas adiga walaashaabaa wada socday hooyada qof dumarana dumarkiina meesha waa la wadagelayay qof dumaraad gacantiina istaabatay waxaad garan weydeen ruuxaad gacantiisa taabateen ma qofkii kula socday buu ahaa bise qof kalu ahaa soo ma dhici karto waad weyse qabtay waa la hubaa naaqid ma ku dhacday shaki baa ka jira alyaqiinu laa yazuulu bishaki dheh hal su-aala nin weydiin marka ma rag baad taabatay mise dumar baad taabatay baad ka shakisanayd haddaad labeeb taabata ka waran labeeb haddaad taabato xukunkaagu muxuu noqonayaa idinkaan idin diri su-aashaas waxa laydinku akriya maayo mata haye ya hmm. wuxuu yihi labeebku dhan kuu badan yahaa la raacin su-aashii lafteedaa taagnaane alkhulfa almushkil kaan dhanna u badnayn waysada ma jebiyaan ya ma jebinayo bidliil ninkani wuxuu leeyahay labeebka mushkilka ah anigu waan wayse qabo waan hubaa kani naagtii mayaha iga jebinaysay mise ma aha lama kala garanayo alyaqiinu laa yazuulu bishaki dhaho halkaa la mar buu leeyahay waa sidaa sidaas saxda marka intaasoo dhan baabaan qaacidada soo soconay adiladeeda masaailka soo maraya qaybo badan hadha ma dul istaagi doona idinkaa rabaa inaad saarataan naam alraabicu kan afraad sababka afraad ee weysada jebiyaaye masu farji aadamiyi aadamiga xubinta farjigiisa inaad taabata way farjigu waa lafdi camimaya labadii dariiqee saxarada iyo kaadida labadaa midkood wuxuu leeyahay haddii aad taabato oo bini aadam leeyahay xayawaanaadkiibaa baxay bibaatini lkafi cumaacumta dhinaceeda caloosha ee calaacasha ah aad ku taabato iyo wal asaabici faraheeda kafku intanaa la yidhaahdaa sacabka ah iyo faraha qaybtooda cad calaacasha aad ku taabato khaasatan gaar ahaan oo dhinacan kore iyo hareeraha iyo faraha madaxooda iyo dhaxdooda haddaad ku taabato wayse ma jebiya buu ku kuleehay walow sahwan halmaan ha noqoto aw bilaa shahwatin shahwala-aan ha noqdo qubulan midka xagga hore ah ha noqdo xubinka taranka aw duuran ama daba iyo gadaal ha noqdo dakaran labood ha noqdo qofka farjiga leh aw unhaa dhadig ha noqdo min nafsihi farjigiisa iyo dabadiisa ha taabto aw min gayrihi qof kale tiis ha taabto walow min mayitin hama noqdo qof dhintay iyo wa iflin ilmo caruura iyo wa maxalli jabbin meel laga gooyeyba dakarkii haddii qofkii dakarkiiba ninkii laga gooyo meeshii laga gooye haddaad taabato wain iktasaahaba huwado jaldan harag xataa meeshii laga gooye harag hadduu ku dadan yaho harag ku samaysmo oo taabata weysadii way kaa jabi aw ashalla ama haba ingegnaada dakarkan laftiisu walow maqtuucan mid la gooyeyba ha noqdo wa biyadin haba lagu taabto shalla oo qallashay baabkii lamsigii haweenka baa midka shalla iyo ka kale laga soo lama kala qaadin kana lama kala qaadayo halkan wuxuu ku leeyahay awsaafta soo socota haddii la helo farji aadama haddii aad taabato waysadii way kaa jabi kow farjigu waa aadamigu wuxuu isugu jiraa rag iyo dumar aadamigu wuxuu isugu jiraa adiga iyo dad kale aadamigu wuxuu isugu jiraa qof nool iyo qof dhintay wuxuu isugu jiraa qof yar iyo qof weyn haba kala qaadin aadami dheh waa marka koowaad farjigana waxaa la yidhaahdaa sabiileynka hor iyo gadaal waa masalada saddexaad iyadana looga jeedo laakiin waa inaad ku ta taabashaduna sabab iyo ujeeddadaad u taabatay muhim ma aha saad dooniyo ujeeddadaad dooni u taabo mar farji oo looga jeeda labadii haddaad taabato farjiga aadami uu leeyahay saad saad dooni u taabee waysadaadii way jabi bisharin waaxidin waa inay calaa cashan tahay waxaad ku taabatay dabcan wax saatiroo idinkala asturana uusan idiin dhexayn in masigu dakarku waa nas duburkana waa qiyaas oo loo qiyaastay farjiga maxalka kaadida iyo xubinka taranku man masa dakarahu falyatawada qofkiin hadduu farjigiisa taabto ama man masa farjahu riwaayadka qaarkood had ha weysaysto mar wuxuu yihi nabigu idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farji haddii uu gacantiisa isku taabto walaysa baynahu baynahu sitrun wax kale xijaabayoo mariya wax u dhexeeyaoo kor ka xoqdayna aynan ahayn falyatawada weysaysto inaan saatir jirin intaa waan garanay farjigii wey farjigaa lama kala qaadin hadduu kaaga yahay iyo mid kale hadduu yahay hadii uu yahay labood iyo dhadig hadduu yahay hadduu mayd yahay iyo hadduu nool yahay hadduu ilmo yar yahay iyo hadduu weyn yahay midna lama kala qaadin man masa dakarahu falyatawada man masa farjahu falyatawada haddaan saatir udhexeeyaa jirin intaasuu xadiidku yidhi marka mar dhowr mas'alaynu samayn mas'alada koowaad waxaynu leenahay xaaladda loo taabtayna lama kala qaadin lishahwa miya mise waa kayrkeed wax nasku hadduuban tafsiilinin qaacidadii baynu ku dabaqi tarku listifsaali fii qadaaya alaxwaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaali xaaladaha badan ee dhici kara ee mid walba ay xugun yeelan karto marba haddii la duuduuboon la kala qaadin in loo wada jeedo xadiidku noqonaya intaa haddaynu nidhi xaggee laga keenay ha baa la yidhi bibaini lkafi intaad ka keenteen masaladaa fuqahadeennu waxoogayn waa ku yar bariiqdeen waxay yidhaahdeen lafdigan ah idaa afdaa axadukum afdaa waxaa la yidhaahdaa luqad ahaan calaa casha wixii lagu taabtaa la yidhahdaa inta kale afdaa lama yidhaahdo hadalkii sidaa ahaa waa la isku qabsaday waxaa la yidhi luqadii kutubtii waatan qawaamiistiina way buuxdaa bal meeshaad ka keenteen afdaa wasala mooyeen calaa cashaa la yidhaahdaa keena ninun maalin yidhi oy intii kalena ka daba dhaheene wax sal oo kutub lugaa oy keenaa way waayeen dee fuqahadu waa la doodaaye waa lagu yaraha oriyey markaas waxaa leedahay taabashaa la yidhi taabashadu calaa cashay noqon kartaa dhabarkeeday noqon kartaa waxay yidhaahdeen war niman yahow biyadihi maxaad idinku ugu koobteen nabigaa biyadihi yidhi masale kalena waa ka ogaanay biyadihi taabasho kastooo jirkaagu dad farjigaaga taabto wayse ma jebiso wa ilaa kastuu lama qabi jirin jirka bawdyahaasoo istaa taaban maayaan ma jebisa waysada marka laakiin saas darteed buu nabigu u yidhi biyadihi annaga dhihi mayno rijliisi lugteed ninka ku taabta dhihi mayno laakiin gacantii waxaad u kala qaadeen fuqahadeennu meella way saari waayeen walidaalika ragga aadka mas'aladaa u raacdaystay fuqahada shaaficiyada ibn xasm baa ka mid a ah. wuxuu leeyahay qoladan kala qaaday wuxuu leeyahay walaa daliila calaa maa qaaluuhu min atakhsiisi bilbaini intan ku khasiseen min kitaabin walaa sunnatin walaa ijmaacin walaa qawli saaxibin walaa qiyaasin walaa ra'yin saxiixin ra'yi saxa iyo qiyaas iyo saxaabi iyo kitaab iyo sunno iyo ijmaac midna male buuli waa waray jeebkooda ka keeneen luqadna aan ku qorayn meelay ka keenaanna lama yaqaan warkaa ilaa hadda fuqahada shaaficiyadu jawaab saxa waa u laayihiin saa darteed waxaynu leenahay qowlkan ku takhsiisinaya bainulkafi waa daciifaan meel la haysanin madhabku waa saas laakiin waa meel lama haysto taa waa masalada koobaad masalada labaad de ma jebiyaa awaamirtaana wujuub bay ku xambaareen waxaa la yidhi waa la idinku qabsaday masul waayo siduu jebiyaa wujuubkaa xadiidka talq cali xaggeedaad siiseen nabigaa loo yimid oo la rasuulka ilaahayow haddaan istaabtan ma weysaysanayaa markaasuu wuxuu yidhi innamaa huwa bidcatu minka xubin jirkaaga kamida weeye maxaa dhiboo jira oo gacanta haddaan taatan ba weysaysaan maya xadiidkaa muxuu keenay wayse waajib maaha amarkan istixbaab baad ku xambaartaan waxay yidhahdeen maya yeeli mayno maxaa sababa saddex bay yidhahdeen halkan doodooda iyo gartoodu ma xuma nin ka yeeliyo nin ku diidaan qiyaaska xiwaarka iyo ajwada kuma xuma mar waxay yidhahdeen kaa waa hal xadiid kuwa kalena waa axaadiis badaan in badnida lagu kala tarjiixiyana waa qaacida la yaqaano abu hurayra dheh umu xabiiba dheh busra bintu safwaan dheh kayrkood dheh hal xadiid intaasoo xadiid ugama tegi karno ma loodin karo kow mid labaadna waan idiin keenaynaa oo maxay tahay dalq ibni cali islaamkiisugu horeeyey abu hurayre kan wariyeyna waa dambeeyey marka haddii laba saxaabi axaadiitooda iskhilaafaa tacaarudaan midna islaamkiisu mutaqadim yahay midna mutaakhir yahay kan mutaakhirkaa la qaadana naasikh u eg waa qaaciday usuuliyiintu isku hayaan laakiin culamada qaar baa qaba mid saddexaadna waa kana ho ay yihahdeen xadiidka talq ibn cali waaba daciifba walidalika imaamu shaaficiyi fii kitaabi lum markii xadiidkaa la keenay war talq ibni cali waxaa ka wariyey wiilkiisa qays ibna talqin laa yudraa man huwa ninuu yahay lama yaqaan buy waa tadciifiye haba lagu qabsade annaga imaamka yagii baaba daciifiye taaba hadalba male ba taa iska naga da naga da halkaasay doodoodee la martay fuqahadina raxmat ullahi caleyh wuxuu yidhi wa maxalli jabbin baynu ka bilaabi marka meeshii laga gooyey oo dakarkii la taabanayay farjahu iyo dakarahudii haddiiba gam la siiyoo la goosto siyaabo badan buu goyn karaa siyaabo badan baa goyn kara meeshii salkii jiridiisii haddii aad taabato waysadii way kaa jabi bay ihahdeen su baa timid meeshii harag hadduu soo baxo oo harag dado ka waran ama yirib ku dhashoo dado waxay yidhahdeen taasi reebi mayso inuu maxalkii asalkii dakarka yahayo haddii meeshii la taabto waysada way jabi waa inigtaasaa jil dambe aw ashalla ama dakarkiina wuuba manfaco beelay meesha unbuu ku yaale wax manfaco aba ma laha uu iska qalalay oo xibin manfaco beelay wey waxay dhaheen ardakar ma yahay ha waysada waajibina walow maqtuucan haddii laba soo gooyo oo isagoo banaanka yaalla la taabtana ka waran wuu jebin maxaa yeelay man masa dakarahu baa la yidhi inuu ku yaallo iyo inuu go-on yahay laba kala qaadin wa biyadin shallaa gacantaan ku taabtay hadday qallalantaho ingegantaho inaan manfacaba lahaynna iyadana taabasho ma tahay waayo ha taabasho waa tahay wayba qallalan tahay laakiin ta u kaadi oo taabasho ma tahay haa masaa la yidhi taabashaa lagu xihay qallayl iyo qallaylaan lama kala qaadin halkaasaa iyadana mashada la saaray laa farja bahiimatin xoolo farjigooda haddii la taabta dhadig iyo labood wayse ma jebiso nafka xoolaha farjigiisa in la taabto ma dhici kartaa haa siyaabo badan bay ku dhici kartaa adoo daweynayay dhici kartaa adoo ka dhalinayay dhici kartaa adigoo ama tolaya ya adoo shibin ka gorayaa la sheegay adigoo awrka hasha loo quminayaa la sheegay iyadoo sicil la booraya ma la afuufayaa la sheegay hashiioo hashiioo la tolayaa la sheegay adu siyaabo badan bay ku iman kartaaye farju bahiimatin isagana wayse ma jebiyo maxaa yeelay lianna abci saliima bahiime ma ishtiheeyo neef xoolaa shahwa kama qabto waxay igu ariibsane waxay igu qariibsane waxaa kamid ahaa markaan bay telefon maxkamad ku qaaday nin ku eedaysan sax buu kufsaday nin ku eedaysan sax buu kufsaday qaxyahan qaxootiyada dhanaad bangarteedii iyo xukunkeedii maxkamadeedii bambaytana baan ku qaaday waxay ugu darayd laakiin markii sicina la keenay sici waa la keenay marka ogow ninkiina waa la keenay qoladii dacwoonaysay iyo qabiilkii saca lahaana waa joogaan ninka reerkiisiina waa joogaan aaguronimayo ninka maxaa saa ugu ceebayseen ninka fagaaraha la soo istaajiya dadkao dhan wada arkaan ee sac buu kufsada lagu haystaayo arrin faalxu wey calaa kulli xaal dabciga saliimkaa farju bahiimatin ma ishtiheeyo saa darteed meesha ka saar dheh walaa biru'uusi lasaabici faraha madaxoodana ma jebiyo wamaa baynahaa faraha waxa u dhaxeeya iyo waxarfi lkafi kafka iyo cumaacunta dhinaceeda waayo intii dhexda ahaydeen sheegnay calaa cashi maaha waa daciif istinahan saan soo sheegnayo de waxbaba kuma salaysna walaa yanqudu waysada ma jebiyo qaywun mantag wayse ma jebiyo wafastun wa rucaafun goror ma jebiyo wa qahqahatu musallin nin tukanayo qoslay ma jebiso wa akli laxmi jazuurin hilib geeloo la cunay ma jebiyo iyo wagayri daalika waxaan intaa ahayn midna ma jebiyaan wixii waysada jebiya haddii laguu sheegay waxyaabahan wuxuu u xushay mid walba qolaa tiri waysada ugu jebiyaan culamada muslimiinta ka mid a walaa yanqudu qay-un matag waxayna u daliishadeen qaala rasuul llahi sal ly slam fatawadaa thawbaan baa loo sheega lagu yidhi nabigii ilaahay sala allahu alayh waalih wasalam wuu weysays wuu mantagay kadibna wuu weysaystay arrintaa ma maqashay markaasuu yidhi haa ana sababtu lahu wuduahu anaa weysada ugu shushuba yidhi marka qaaca fatawadaa faadu haddii ay waxay idhaahdeen haddii ficilka gadaashii faau sababiya ay dhacdo ciladu inay waxa hore tahay bay tustaa waana maslaga masaalikulcilada aliimaan la yidhaahda wey wsaariqu wsaariqatu faqacuu sababta loo goy maxay tahay saariqnimada wey tanna waxay yhaheen qaa'a fatawada maxaa loo weysaystay mantaga dartii wey taa maxaa looga jawaabay waxay dhaheen waa ficil ficilkuna wujuub kuma tusa cala almadhab alqowl araajix inay banaan tahay oo mashruuc tahay in la weysaystuun buu ku tusay laakiin ficilka laa yuujibu wuduu'an mana qabna sidii maraaqi sacuudiya saaxiibka asxaabtiisu ay lahayn maalikiyadu ulaha wa kullu maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu annaga ma qabna yidhahdeen asaxu lqowleyni cinda ahli lcilmi bilusuuli ficilka mujaradkaa wujuub ma tuso wahuwa almadhab shaaficiyada saa darteed waa ficil mujarada waxaan hayno sunanimuu kutusiyo wujuub kuma tuso halkaasi kaga baxin wafasdin jidkoo intii la jeexjeexay dhiig laga keenay waxaa lamida wax kastooo jidka intii lagu tasarufo dhiig ka keena kalxajaamati sida tooginka jidka haddii la dilaaciyo ama oberation qalitaan baa lagu sameeyey ama jidka fasdiga waxaa la yidhaahdaa innaga soomaalida ama caloosha ama jidka la dildilaaciye intuu dhiig ka yimaada baa lagu caafimaadaa la yidhaahdo toobinkana baabkaasuu soo geli waxay yidhahdeen maxaa u daliila jirka dhiig ka yimid oon sabiilooyinkii ahayn wayse ma jabiya yidhahdeen wama daliilu adiladu way fara badan tahay adilada laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa nabiga calayhi salaa slam xilligiisii soo intuu jihaad aaday oo niman gaalaa daksatadarat riqaac lala soo dagaalamay oo rag xoolahoodii iyo xaasaskoodii lasoo kaxaystay oo qafaashay intii habeenkii shicbi la degay nabigu laba ninna waardiyeya ma dhihin a labadii nin ninna waa seexday ninna waa tukanayey ninkii xaaskiisiiyo xoolihiisa la watoo daba socday baa fallaar ku gamay yar nab buu ka siiyey wuu iska gooyey salaadiisu watay ninkiinama toosin waa ku celiyo waa ku nabay waa iska gooyayo salaadiisu watay tii saddexaad buu la rukuuco ninkii taabtay ninkiioo dhiig ka qubanayo salaad ku jiru arkay war maxaa iigu sheegi weyday bu ninkiina waa cararay ninka salaadiisi waa iska watay ogow xilliga nabiga saxaabadii wey dhiig baa intaa ka burqanaya salaadiisiina waa wataa waa ko nabigay u yimaadeenoo waa u sheegeen khalad baad samaysay ma dhihin hadaba dhig la jeexjeexay inuusan wayse jabin baan ka gartay way fiican tahay oo daliilkaa waa waa saxe laakiin xadiidka aad daliishateen shaaficiyoy ha laydinka helo ninkii salaada tukanayey dhiiggii waa nijaas baad dhahdeene see salaada usii watay wey kan haddaad u daliishateen dhiiggunuusan nijaas ahayn buu xujo idinku noqon doonaa hadhow waxay yidhaahdaanba waa arki doontaa ninkiina salaadii waa sii watay calaa kulli xaal warucaafin sanka gorarka ka yimaada waxay dhaheen sanka waxa ka yimid mar waa dhiig dhiigagii kalena weysada ma jebin waa marka koobaad marka labaadi waxyaabaha kale sanka ka yimaaduun buu la mid yahay iyagana weyse inay jebiyaan san gorarka daliil looma hayo aaaarta ibnu cabaas yaa laga warin la yirina waxba kama asixin wa qahqahati musallin nin qoslay oo qosol dhagdhagdhag exerciseyeen isagoo salaada ku jira waysadu ma ka jabtaa xanafiyadaa tiri nacam haa xadiid bayna keenan jaabir laga wariyeyoo ay leeyihiin addaxiku yanqudu salaata walaa yanqudu lwudua waysaduu jebiyaa salaadas salaaduu jebiya waysada ma jebiya kaa shaaficiyadaa daliishaday laakiin nin baa qoslay bay iyagu keeneen kadib nabigu soo celi buu yidhi waxba kama asixin axaadiiu qahqaha wax ka jira lama arka dhammaantood akaadiib iyo been wey waxay dhaheen waxaa wada beenta ah salaad looga bixi maayo yidhahdeen weysena jebin maayo wa akli laxmi jazuurin hilib geeloo la cunay weyse ma jebiyo weyse ma jebiyaabaa la yidhi axaadiis baa kusoo arortay nabigaa la weydiiyey an natawada min luxuumi اlghanami hilib arima ka weysaysanaa markaasuu yihi in shita riwaayadka qaarkoodna laa maya anatawadaxu min luxuumi libili hilib geel ma ka weysaysanaa markaasuu yihi nacam haa marna wuxuu yihi tawada'uu min luxuumi libili walaa tatawadauu min luuum luxuumi lganami hilib ani waxbaha ka weysaysanina laakiin ka geela ka weysaysta hilib geella intuu cunay buu nabigu weysayey sal ly slam intaaba waa ka sugan tahay axaadiistaas maxaad uga jawaabteen haddaa shaaficiye tihiin waxay yidhahdeen xadiidtaa mansuuka wey oo yaa nasakhay xadiidkii jaabir oo wuxuu yihi kaana aakhiru mrayni min rasuuli lah sal slam tarku lwuduui mima masat naar nabiga waxaa u dambeysay aakhirkiisii wax dab la saaray inuusan ka weysiisanin hilibkan caadi ahaan dab isagoo la saaray baa la cuni jiray kanaa naasikha bay yidhahdeen culimmada kale e ka dooday fuqahada shaaficiyadu qaab baa jawaabtaa u cunani weyday waxay idhahdeen xadiidkaa waa caam masaladanna waa khaas caamka iyo khaaskana khaaskaa la hormariyaa waxaa ka mida ah imaamu nawowi raximah llahu tacaala fii sharxi muslim wa fi majmuuci sharxi muhadab masalada markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay madhabku asaas laakiin daliilka iyo nusuusta sharciga haddii la eego hilibka geelu weysada inuu jabiyaa sawaab ah hal su baa laga yaabaa inaad keentaan oo hilibka geel iyo lood iyo ariga maxaa loo kala qaaday ad tiraa soo xalaal ma wada lama wada cuni karo maxaa hilibka geela gaar loogu magay waa su-aal iman karta waana masalo lagaga hadlo masaailka la yidhahdo alfuruuq lfiqhiya faniga la yidhaahdo furuuqda fiqiga udhaxaysaa looga hadlaa su-aashanna aniga maami qabsatay siddeetan iyo lixdii baa waxaan tagay meel dadku aan geelba laga aqoonin odayga waa yeel ah wuxuu igu yidhioo lixdan jiray geel luquntii markaan arko mantag baa i qaban soomaaligu geelba luquntiis haddaan arko mantaga ay qaban bu halkaasi geel ka jawaab markaasan baa mas'aladan aan ka hadalay hilibka geel waysaduu jabiyaa waaba laysu yeedhayba geelow inuu xaaraan yahay kasi waa lagu yimi hilibkiisaa wayse jebin hilibkiisaa wayse jebin geelow inuu xaaraan yahay saasaan ku kasay bui marka xaaraan maaha horta sharcigu geele eh, hilib keliya ma aha geel iyo looda iyo ariga waa la kala qaaday xeradooda horta waa la kala qaaday oo waxaa la yidhi ta ariga waa lagu tukan karaa tan geelaysa laguma tukan karo waxaa la kala qaaday dadka dhaqda oo adhigana ahlu tawaaduc baa lagu tilmaamay kibriga iyo khuyaladana fi lfadaadiina qaylyo adnaab ibli geela dabada haysta weeyaa la kuwii raacaya sharciguu kala qaaday xeradoodiina waa kala qaaday hilibkoodana waa kala qaaday horta kala qaadku waa qaacida mudarideehe masaladan keliya maaha waxay ka samaysan yihiinna ee saamaynta kulena waa la kala qaaday oo geelii waxaa la yidhi fainahaa khuliqat min ashayaaiini waa xadii asaxay ogow shaydaan baa laga abuuray baa bahashan culimmadu waxay waxay yidhahdeen ma shaydaan baa laga abuuray waxaa loo jeedaa waa wax waswaas badan ninka geelay caanihiisa caba qabkii shaydaankaa ku jira ninka ariga dhaqatadihi qof qabow iska degan markuu yahay geeljiruhu qab shaydaan buu qabaa wax walbana qab buu u diidaa geeluna qab buu qabaa shaydaano ari iyo markuu soo mara bubbac bubbac inuu ku tuntuu rabaa shaydaan ogu wuxuu naa aadam inuu sujuudo qab baa u diiday hilibkiisa haddaad cuntana qabki inuu ku galaa laga yaabaayo duhuriyaadkii shaydaanku ay kuusoo dhuntaan shaydaan iyo qabkaa maxaa lagu damiyaa biyaha ahaarada lagu damiyaa saha laga ahaara qaati ibnu qayim raxmat ullahi calayhi cilaamu muqiiin ku adag uga hadlaya marka halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam sal subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka